bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin baabu اlxaali wa hwa waصf fadlaة yaqacu fi jawaabi kayfa kadarabtu lisa maktuufa ilى aakhirihi musanifka wuxuu inta noogaga hadlayaa xaaladii ama xaalkii markii uu mafcuulaadkii soo dhameeyey baqiyat اlmansuubaat inuu ku dhamaystiruu rabaa ay kamid tahay xaal tamyiiz istithnaa ilaa aakhirihi mansuubaadkii shan iyo tobanka ahaa yuu rabaa musanif inuu ku dhamaystiro marka xaal buu ka bilaabay xaalkii tacriifkeedi musanifku wuxuu iri wahwa wasfun weeyaan wasfi markiid maqashid tilqaa'iyan waa isim oo mushtaq ah wa yaأtii fi muqadimati اlmushtaqaat waxa weeyaan isim faacil isim mafcuul sifa mushabaha eh, ismu tafdiil waxyaalo badan yaa baabkaas soo gelaya waana imaan doontaa alasmaa alcaamila camal alficli ay badigood ku imaan doonaan marka wahwa wasfun weeyaan wahwa fiiri xaal mudakarna waa loo isticmaali karaa muanathna waa loo isticmaali karaa alxaalu hiya wasfun waa la dhihi karaa wa hwa waصfun yani lafdiga mudakar ay ka tahay macnahana muanath ay ka tahay marka bictibaari lafdin wahwa waa u dhihi kartaa bictibaari almacna na waad dhihi kartaa tana waa lageli karaa baabulxaali alxaalatu waa la dhihi karaa alxaalatu alxaalu iyo alxaalatu wa hwa waصfun waaye fadlatun oo dheeraad ah yaqacu dhacaya fi jawaabi kayfa marka waa tii la dhihi jiray wahuwa اlismu اlmansuub almufasiru liman bahama min alhay-aat almufasiru liman bahama min alhay-aat yaa ugu muhiimsan fi tacriif alxaal marka laba siiqaba waa lagu cabiri karaa siiqada hore waxa weya yaqacu fi jawaabi keyfa uu musanifka hadda ka cabiray waxay la macno tahay almufasiru liman bahama min alhay-aat lianna waxa hay oo qarsooma lagu cadayn kara kayfa kamid mid e jaaa zaydun baa yimid kayfa jaaa raakiban ay jawaab u noqonaysa fadla markii la yiriyay bimacnaa waxa weeyaan xaalkii ma noqonayo min aljumal aw alashyaa alcumda oo ficil iyo faacilka iyo mubtadaha iyo khabarka iyo waa inay ka baxsan tahay fadla intaasaa la yidhahda musanifka hadda sida ay yiraahdaan dadka kale ma dhihin wa wasfun fadlatun mansuubun ma dhihin lianna wuxuu u arkaa mansuubun min axkaami alxaali walaysa min tacriifihi marka sidaa daraaddeed uu xukumkii u dib mariyay wuxuu dhihi doonaa wa mansuubun uu dhihi doonaa lidaalik saasay mansuubaadka ugu mid noqotay wa wasfun weeyaan xaalkii oo mushtaqo ah. fadlatun dheeraad ah oo cumdaha kalaamka aan ka mid ahayn yaqacu dhacay fi jawaabi keyfa keyfa jawaabteeda dhacayo mithaalkeedii ka darabtu lisa tuugi baan garaacay maktuufan xaal uu yahay kii garba xiran marka darabtu lisaan garaacay waxa weeyaan liskaas waa saaxibulxaal maktuufanna waa xaalkii maktuufan hadda fiiri markaan katafa yaktifu fa huwa maktuufun ism mafcuul waay maktuufka isim mafcuul waa isim mafcuul muxuu kamid yahay waa mushtaqaadka ama awsaafta uu kamid yahay marka fiiri wasfinimadii waa laga helay fadladii waa laga helo darabtu lisa fii cilyi faacili mafcuul markay yimaadeen kadib yay maktuufanti xaalada timid fii jawaabi kayfana waa dhacaysaa oo haddii la yidhaahdo ninka markuu yihahdo darabtu lisa tuugiyaan garaacay markuu yidhaahdo haddii la yidhahdo kayfa darabta seed u garaacday maktuufan jawaabay noqon karta isagoo garbe xiranaan garaacay marka xaalkaasuu musanif ka hadlay xaalada laba qeybay u qabsantaa markii la galayo xaala muakida iyo xaala muasisa xaala muakida waxa weeyaan midii madmuun aljumla alatii qablaha tamyiizku ku dhex sheegi doonaa midaas xaalada laga hadlaya waa xaala muasisa muasisa waxaa lagala jeedaa hiy اlati laa yustafaadu macnaaha biduuni dikriha haddaanan la sheegin aan la fahmaynin hadda darabtu lisa haddaan idhaahdo macno dhammaystiran waay haddaan ka aamuso xaalkiina waa maqanya macnaheediina way la maqan tahay oo markii la garaacay keyfiyada u ahaayna ma ogin xaalkiina waa maqan yahay macnaheedina waa maqan yahay taas waxaa la yidhaahdaa xaala muasisa bimacnaa anaha taأtii bimacna zaa'ida calى macna alcaamili aladi camila fiiha nasban maktuufanta waa xaalo caamilkeeda waa darabtu saaxibulxaalkeeda lisawaa marka saddexdaa ina kala fahamtaa la rabaa alxaal wa saaxibu lxaal w alcaamilu fi lxaal alcaamil waa ficilka saaxibulxaal lisi weeyaan maktuufanne waa xaalkii weeyaan ayb marka min axkaami alxaal waxaa ka mid eh annahaa wasfatun inay tahay wasf inay fadla inay tahay ka tahay marka asaa noo cadcadayn doono lama intaha alkalaamu yuri yiri musanifkii kalaamkii markuu dhammaaday cala almafcuulaati laga hadlo sharactu fi lkalaami baan guda galay calaa baqiyati almansuubaat laga helo laga hadlo fa minha waxaa ka mid eh alxaalu mansuubaadkii kamid ka mid eh waa xaal wax kale kuma timaado daa'iman mansuuba wa huwa cibaaratun weeyaan xaalkii cama ijtamaca fii thalaathati shuruud saddex shardi waxay ku kulmaan yaa xaal la yidhaahdaa axaduhaa an yakuuna inuu ahaado w xaalkii wasfan wathaani midka labaad an yakuuna xaalkii inuu noqdo waa fadlatan wathaalithu midka saddexaad an yakuuna inuu noqdo waa saalixan mid u haboon lilwuquuci dhacitaan fii jawaabi keyfa u dhaco wadalika ka qowlika darabtu lisa maktuufan waa soo sharaxnay fa in qulta haddaad tidhaahdid yaridu waxaa ku soo aroorayo oo ishkaal ku imaanayo calaa dikri اlwasfi wasfiga sheegitaankiisa naxwu qowlihi tacaalaa fanfiruu hubaatin oo kale yaa ishkaal ku imaanayso oo xaalkii waxaan sheegnay wasfi inuu yahay aayaddan fanfiruu hubaatin fanfiruu macnaha carara fathubaatin xaal aad tihiin kuwa macnaha eh, eh, maxaan ku irahdaa jamaacaad ah aad tihiin thubaatin yani adinkoo oo kala tagtagsan aw infiruu jamiican ama adinkoo wada jira carara fanfiruu thubaatin fa ina thubaatin xaalun weeyaan walaysa biwasfinna ma aha haddana waxaan soo niriyey inuu xaalkii uu yahay maxaan ku iraahdaa wasfi marka waxaan iskeenaynay inaan iraahdo xaalkiina waa wasfi ana isku waafaqsannahay thubaatin inay tahay bimacnaa xaal thubaatin waa afraad oo bimacnaa waxaa weeyaan fanfiruu thubaatin adinkoo macnaha kala tagtagsan oo ninba sida uu heli karaba jihaadkii haloo baxa qof ha baxa laba ha baxa saddex ha loo cararabo aw infiruu jamiican ama dhammaan wada baxa marka taas waxawa ishkaaliyay keentay wa calaa dikri lwasfi yaridu ishkaalun ba ayaa haddana yaa ku arooray oo ku imaanay calaa dikri lfadla fadladii markaan sheegnay yaridu calaa dikri lfadlati naxwu qowlihi tacaala yaa ku soo arooraya oo macnaha ishkaal ku dhalinayo walaa tamshi fi اlardi maraxan maraxanti walaa tamshi ha soconin fi lardi maraxan xaal aa tahay mid iskibrinaya oo macnaha takabur oo ku jira marka xaaladii fadla baa niri oo waa laga deeqtoomi karaa aayadana waxay tusinaysaa inaan laga deeqtoomi karin oo hadda hadda maraxan haddii la goy lahay walaa tamshi fi lardi ardada ha soconin eh, marka ma labuuba marka maraxan iyadoo xaal ayaan haddana laga maarmin oo markaa say marka ku noqon kartaa fadlo wa naxnu nara annaha cumda huna ishkaal kale waa wa qowli shaaciri wa ka qowli shaaciri baa ku arooraya oo ku imaanay ishkaal laysa man maata fastaraaxa bimayitin kaasifan baaluhu qaliila arajaa'i inama almayitu man yaciishu ka'iiban kaasifan baaluhu qaliila arajaa'i mase tii horan qalde laysa man maata fastaraaxa bimayitin inama almeytu meyt اlaxyaaءi inama almeytu man yaciishu ka'iiban kaasifan baaluhu qaliila الrajaa'i marka waxaa laleeyahay laysa ma aha man maata ninkii dhinto oo fastaraaxa iska raaxaysto bimayitin mid dhinta ma aha yacni nin dhintay lama yidhaahdo ninkii intaas si toosa u dhintay si sharaf leh ninkaas nin meyd lama yidhaahdo inama almayitu meyd waxaa la yidhahdaa meyit laxyaa nin nool haddana dhintay inama almeyitu waxaa la yidhaahdaa man yaciishu nin noolaanayo ka iiban xaal u yahay mid murugaysan kaasifan baaluhu qalbigiisa uu madow yahay qaliila rajaai rajadiisana ay yar tahay ninkaasaa mana noola mana dhimana kaasaa meyd la yidhaahdaa buu leeyahy marka inama almeytu man yaciishu kaiiban kaiiban xaal uu yahay kaiibanti waa xaalo haddii la gooyo macnihii ma dhamaystirmi karo inama almeytu waxaa layihahda man yaciishu ninkii noolaanaya eh, kayf meyd waxaa ah ninkii nool macno ma keeni kartaa maya kaiiban waa lagama maarmaan kaasifan baaluhu waa laba xaal qaliila rajaa xaalo saddexaad waay marka ninka oo aan adduunyadu wuxuu ku filan yahay aan jirin oo layska duleysanayo ninkaasaa waxaa la yihahda meyd laakiin ninkii sharafuu dhinto adduunyada ka tagay meyd maba la yihah buu leeyahy fa innahu low usqita haddii la tuuro oo la rido maraxan iyo wakaiiban fasada almacna oo marka macnihii waxa imaanaya walaa tamshi fi lardi dhulkaba ha soconinba oo in dhulka lagu socdaa xaaraam noqon lahay laakiin aayaddi waxay ujeedaa dhulka ha soconin adoo kibir eh, maxaan ku yidhaha u kugu jiro marka waxa la diidan yahay kibirka waa dhulka socodkiisa lama diidano tanna sidaas oo kale weeyaano inama almeyitu man yaciishu kaiiban ka-iibantaas waxaa weeyaan nin oona nool haddana si xun oo saxariir ku nool kaasaa la diidaya marka wuxuu iri fa huwa wasfun qultu maya kaiban fasad اlmacnaa fayabطulu waxaa burayo kownu اlxaali xaalka ahaanshadeedu fadlatan ay ahaato kownu lxaali fadlatan ay ahaato iyaa buraya haddaan laga kaaftoomi karin wa calىa dikri اlwuquuci dhicitaanka sheegitaankeeda fii jawaabi keyfa ay dhacdana waxaa ku imaan kara oo ishkaalku dhalinaya naxw qowlihi tacaala walaa tachw fi اlardi mufsidiina walaa tachow fi lardi ardada manaha ha fasaadinina mufsidiina xaal aa tihin marka mufsidiina waa xaal fii jawaabi kayfana ma dhacayso walaa tachow fi lardi ardada ha fasaadina kayf haddii lilaha mufsidiina jawaab ma noqon karto marka intii hadda aada soo tirisay kulligeed ishkaalaada ku imaanaya adigana xaalkii waxaad noo tilmaantay an yakuuna waصفa fadlaة waaqica calى jawaabi kayfaad soo tiri musanifka marka waa asoo lala doodaya intii hadhowtid dambe hadalkiisa la duri lahay yaa wixii ishkaalaad ku imaanaya o dhan uu soo arooriyey markaasuu iri qultu markaasaa ka jawaabay thubaatin lafdigaa thubaatin ah lafdigiisa uu jaamid yahay fii macnaa mutafariqiina bay qabtaa fa huwa wasfun weyan taqdiiran xagga qataritaanku wasfi ka yahay lafdigaba jaamid ha ahaade fanfiruu taga thubaatin xaal aatiin kuwoota kala tagsan aw infiruu jamiican inay mutafariqiin lagala jeedan waxa uu daliil aw infiruu jamiican qeybteeda kale ayaa tusinayso marka thubaatin lafdigaas hadda waxa weeyaan waa lafdi jaamid ah laakinahu muawalu bileesh bimushtaqin walidaalika tuwusica fi isticmaaliha waa hal xaalo waa taas jawaab wاlmuraadu biاlfadlati aan irin waxaan ula jeedaa maa yaqacu waxa dhacaya bacda tamaami اljumla jumlada markay dhammaystiranta kadib waxa imaanaya laa maa yasixu اlistignaau canhu wixii laga kaaftooma ulama jeeda buu ku leeyay markaan kuleeyahay xaalada waa fadla aan kuleeyahay hadalka markuu dhammaystirmo marka markii aan leenahay buu iri fadlada sida adiga dadka ay u fahmayaan iyo sidaan ula jeeda isla ma aha hadda musanifka ma aha macnaheedi in hadda sida hadalka u dhacayo ninka ugu horeeyay oo oo xaala ku magacaabay inay fadlo tahay inuu eh, inuu ibnu hishaam yahay ma aha waa wax hore loo yiriyey oo asiga ka horeeyay hadda ibnu maalik fiir alxaalu wasfun fadlatun muntasibu waa kan yiri marka waa kelima min siibaweyhi waman qablahu waman bacdahu ay wada isticmaaleen waay laakiin asigaa wuxuu rabaa inuu si xaqiiqa an kuu fahamsiiyo marka wاlmuraadu bاlfadl waxaa lagala jeedaa maa yaqacu wax dhacaya bacda tamaami اlkalaami bacda tamaami اljumla jumlada markay dhamaystiranto oo ficil iyo faacil mubtada iyo khabar la helo ama ficil iyo naaib اfaacil ama ficil ama mubtada iyo faacil sada masad khabar jumlada saasay ku dhamaystirantaa intaas markii la helo kadib timaadaa baan ula jeednaa laa maa yasixu اlistiغnaau canhu waa laga deeqtoomi karaa uma jeedna buu ku leeyahy wاlxad اlmadkuuru lilxaali اmubayinati almubayina lalmuakida wاlxad اlmadkuuru xadka aan soo sheegna tacriifka oo niri alxaalu wasfu fadlat aan niriyey lilxaali buu u sugnaaday almubayinati ee cadaynaysay lalmuakida midda waxaad keenaysa ma ah taas waxay jawaab u tahay aayaddii oo walaa tacthaw fi lardi mufsidiin aniga wuxuu ku leeyahy xaalada aan ka hadlay xaaladii muasisada aheed ama mubayinada aheed waay laakiin daa midda mu-akidada ah waxa weeyaan sax waaye oo macnaha macno dheeraad lama imaanaysa fii jawaabi kayfana ma dhacayso walidaalika midda mu-akidadaa waxweynoo laga faa'iidaysanayo ma jiraan oo aan ahayn ficilkii in lagu adkeeyo walaa tachw fi lardi mufsidiina hadalkii oo la adkeeyleewa laakiin xaalada axkaamta loo sheegayo waa xaalada muasisada ah taas waa mida fi jawaabi kayfa dhacaysa midan walaa tachw fi lardi mufsidiina xaala mu-akida wa marka laa taridu calaa ma qararnaahu intaasuu u jeedaa marka khulaasat lqowl waxaanu ogaanay xaaladii annahaa wasfun oo macnaha lagala jeeda ay tahay fadlatun oo laguu soo fasiray eh, yaqacu fi jawaabi kayfa min ah, min xaalaati aw min axkaami eh, xaal waxaa ka mid eh inuu ahaado eh, muntaqilan mutanaqila alxaala an takuuna mutanaqila bikhilaafi tamyiiz noo imaan doono oo haddaad tiraahda k mathala jaaa zaydun raakiban haddaad tirahdid raakiban waxay ka mid tahay waa xaal laakiin mutanaqil waayo oo zayd mar wuxuu noqonaa raakib mar waa jaalis mar waa naaim mar waa maashi marka waa mutanaqil oo wasfi thaabit ma aha bikhilaafi tamyiiz sida noo imaa doonto marka min axkaamiha bay ka mid tahay wa kownuhu muntaqila mushtaqa yaglibu laakin laysa mustaxaqa yani waajib ma aha laakiin sida u badan mutanaqil ay noqotaa laakiin marna laazim ay noqota haddii aad tiraha dacawt allah samiican ilaahay baan barya samiican xaal uu yahay allihii wax maqlayo wax ajiibayo marka samiicantaas waa waa xaal wahiya mulaazima ilaahay maruu samciga uu faaruqaya ma jirto fi kuli اawqaat ilaahay mutasifun bisamci w اlbasr wa gayrihi min asifaat marka mar sidaas way noqotaa khalaqa allahu zaraafata yadayha adwal min rijlayha oo kalaa lagu tilmaamay ayib taas waxa weeyaan tacriifkii oo xaalkii waay wa sharطuha tankiiru uu yiri marka matnigii waay wa sharطuhaa xaaladii shardigeedine atankiir inay ahaato waay nakira inay ahaato fiiri markaan saaxibulxaal waa inuu macrifo noqdo laakiin xaalada waa inay nakira noqota markaasuu yiri sharط اlxaali an takuuna nakiratan fain jaaءat hadday ku timaado bilafdi اlmacrifa wajaba ta'wiiluha binakiratin nakira in lagu ta'wiiliyaa waajib ah wadalika ka qowlihim waayo udkhuluu gala alawala falawala udkhuluu gala alawala xaal aad tihiin midka hore falawala kan hore mid sad u kala horeysin u kala gala alawala falawala xaalnimaa lagu nasbiyey maca daalika alaa ku jirto macrifana waa wixii al ay gasho haddayna zaa'ide ahayn marka macnaheeda maxaa lagala jeedaa lafdigaa sidaa dhacay waa yaryahay inay ku dhacdo hadday dhacdana waxaa lagu ta'wiilinayaa udkhuluu gala ay lmadiina muratabiina kuwa la tartiibo kala horeeya xaal aad tihiin marka muratabiinadaas nakira waaye al awala booskeeda ayna dhacaysaa wa arsalahaa waa dira alciraaka xaal tahay mid isjiirayso geeli buu iska sii daayay markaasay waxaa wey garbaha isku qaaday marka al alciraaka carabti wax laga maqlay waa sidaas waana xaal macrifana waa albaa ku jirto kayfa waxaa lagu leeyahay waxaa lagu awilayaa inay macnaha tahay alif iyo laamta inay ziyaado tahay ama inay tahay bimacnaa eh, nakira in lagu awilayo oo macnihii ay noqonayso arsalahaa waa diray mutasaaximatan xaal ay tahay mid iscariirinayso sidaas oo kale wa qiraa'atu bacdihim la layakrujana alacazu minha aladala layakhrujana waa baxaya alacazu midka casiiska minha min almadiinati aladala xaal uu yahay mid dulaysan bifatxi lyaai yakhrujana la yihahdo iyo wa dami raa qiraa'a kale wa la yukhrijana haddii la yihahdo shaahid kuma jiro liannahu ficilka haddii ya-diisa la goyo rubaaci buu noqonaa mafcuul la yukhrijana eh, la yukhrijana bixiyee midka casiiska minha min almadiinati aladalow buu ka bixinayaa marka cabdulaahi bn ubay bni salool waa waxasaan dhahay haddii qiraa'ada la yukhrijanna la yidhaahdo wuxuu tilmaamaa dadkiisa oo asiga meesha uu matalay oo munaafiqiinta wixii lamid ah iyo ku tilmaamaya inay casiisin yihiin dadkaasaa waxay bixi doonaan buu yidhi dadka oo daliiliinta ahoo oo muhaajiriinta oo gadaal nooga yimid oo dhan ayagaa iska bixinay qiraas hadii la yihahdo aladala mafcuulu bihi ay noqona alczanu faacil waay haddii la yiraahdo markaan layakhrujanna haddii la yirahdo layakhrujanna wxu wa bixi doono aw bixi doono alacazu midka casiiznimada sheeganayo nabi moxamed iyo asxaabtiisa kuwa casiiznimada sheeganayo waxay ka bixi doonaan minha min almadinati aladala xaal uu yahay mid dulaysan nebigu ujeeda markaas nebiga hadda casiisnimo sheegana soo dulaysanaan ka bixi doonaa buuri marka al adala hadda waxaa ku jirto waxa weeyaan alif iyo laamaa ku jirta waa macrifo markaasuu ihi wa hadihi almawaadicu wa naxwuhaa mukharajatun waxaa lagu takhriijiyey oo lagu fasiray calaa ziyaadati alif wallaam oo tan hore udkhuluu awalan fa awalan mida dambana laykhrujana alacazu minha dhaliilan lan aladaladaas waxa weyaan inaalka hadii laga gooy ma imaan karto e, ayib wa arsalahaa ciraakan oo kale in la yidhaahda ama lagu awilo sidii hadda uu sheegay oo kale nakira in lagu awilo oo ciraakanta alciraaka ay mutacaarika ay tahay in lagu awilo arsalahaa alciraaka ay mutacaarika layakhrujana alacazu minha dhaliila udkhuluu ay muratabiina awalan fa awalan sidaasaa ka fiican in la yidhaahdo wajaba tawiiluha binakira al in laga gooyo iyo nakiro kaloo iyada la macno in la keena midkood unbay noqonaysaa ayib wa ka qowlihim waayo ijtahid waxdaka aa tiri istahid dadaal waxdaka xaal aad tahay waxdaka waxay noqotay xaalo maca daalikana waa macrifo damiirka loo idaafeeyey macrifo ku noqotay wa haadaa muawalun waxaa lagu ta'wiiliyey bimaa laa idaafata fiihi idaafada iyadoo ka maqan oo kale yaa lagu ta'wiiliyey wataqdiiruna macnaheedu waxay tahay ijtahid dadaal munfaridan xaal aad tahay marka hadiiba waxdaka waxaa la yihahdaa haddii la idaafiya xataa macrifo ma ka qaadan karaan liannaha mutawaqila fi nakira iyo dad badan naxwiin ay qabaan ayib wa shardu saaxibihaa altacriifu aw altakhsiisu aw altacmiimu aw altaakhiiru min axkaami alxaali waxaa ka mid e an yakuuna saaxibu alxaali macrifa marka wa shardu saaxibihaa aw altakhsiisu in takhsiis la sameey aw itacmiim in la caam yeelo aw itakhiiru dib in loo dhigo macnaha waxaa loo jeeda ama macrifo ha lahaado hadduu macrifadii waayena musawiqaad ha helo marka inuu musanifka hal meeloo ku wada sheegay tacriifkii waaba la yaqaanaa liannahu macno male ininaad aqooni lagaaga sheekeye xaalkiisa wax macnoy kuusoo kordhinaysa ma laha hadda adaan ku iraahdo jaa rajulun baa yimid raakiban maxaan ka faa'iidaysatay liannahu raakibkaas waxay macnuu ku faa-ideyn laheed nin mataqaanid in lagaaga hadlo markaasaa waxaa kamid a buu uri naxwu khusha can absaaruhum yakhrujuuna khusha can xaal ay tahay absaaruhum aragyaalkooda kuwa ay khushuucsan tahay hoos u jeedaan yaa yakhrujuuna ay qulubuurtooda kasoo bixi doonaan fii arbacati ayaamin uu ilaahay ku abuuray sawaaan xaal ay yihiin kuwa siman lisaa'iliina kuwa wax wamaa ahlaknaa ma aanan halaagin min qaryatin ilaa lahaa xaal ay leedahay mundiruuna kuwa u diga maahine fiiri sidii hadda uu kugu sheegay saaxibulxaalka asoo macrifo ah khushacan absaarum yakhrujuuna khushacantaas waa xaalo waawgan oo yakhrujuuna waawgeeda yaa faacil ah waawgii muxuu ka mid yahay damiir waay damaa'irna maxay ahayd acrafu lmacaarifi sita ayadaaba ugu macrifo badneed marka saaxibulxaal waxa weeyaan waa macrifo hadda jaaa zaydun raakiban akin zayd waa macrifo oo saaxibulxaalke raakibanna nakiro oo xaaladii a ah. ayib arbacati ayaamin sawaan xaal ay tahay arbacadaad toosiman lisaa'iliina sawaanti waa xaalo saaxibulxaalkeedina waa arbaca waana nakiro laakiin nakiradii waxaa in xaalo ay kaga timaada ay ku suuro gashay idaafada ayaamta loo idaafay arbaca in la yidhaahdo in arbacati ayaam la yidhahdo waa kala dhow yihiin labadoodaba nakira ha ahaadaani sidii ghulaam iyo ghulaamu rajulin farqiga u dhexeeya tanoo kale u dhexayso marka haddii shayga loo idaafay khamsu salawaatin katabahuna allah waa tii nakirada ma lagu bilaabo karo ilaa taksiis ama tacmiim inay hesho sidii oo kale waay ayib taas taksiiskii waaye wa tacmiimkana waxaa kamida ah, wamaa ahlaknaa min qaryatin ilaa lahaa mundiruun jumladan wamaa ahlaknaa maadi waa naafi ahlaknaa ficil wa faacil min qaryatin waxa weeyaan mafcuulu bihi mintaas waa zaa'ida waay fi اlcraab lannahu annakira fi siyaaqi nafyi waxa weeyaan waa tacmiimay faaideysaa wamaa ahlnaa min qaryatin qarya ayan kaanat ay macnihii ka dhigan tahay marka min oo xarfu jar a ah waxaa lagu ziyaadiyaa maxaan ku iraahdaa waxaa lagu ziyaadiyaa maxaan ku iraahdaa isimka nakirada ah waziida fi nafyin wa shibhihi fajar nakiratan kamaa libaaqin min mafar ou yiri ibnu malik minta khasaa'isteeda waxaa kamid eh nafyaa lagu ziyaadiya maa jaaanaa min bashiirin oo kale marka mintaas hadda waxa weeyaan min xayثu اlcraab zaa'ida qaryatin mafcuulu bihi fatxa muqadara manaca min duhuriha ishtiqaal maxal bxarakat mansuub bfatxa muqadara manaca min duhuriha dukhulu xarfi اljari zaa'id calayha wa ayib ilaa adaatu istithnaa mulgaat laa camal laha lahaa khabr muqadam jaari mujuur khabr muqadam mundiruuna mubtada muakhar marfuuc bilwaaw jamcu dikr saalim wاljumlaة min almubtada'i اlmuahari wa khabarihi muqadam laha mundiruuna fi maxali nasbin xaalu min qarya qaryadiina waxa weeyaan waa nakiro saaxibulxaalna waxaan kusoo sheegnay inuu macrifo noqdo kayfa yumkin markii lagu yiraahdo yaad leedahay qaryada waxay dhacday fi siyaaqi nafyi maa ahlaknaa ma aanan halaagin maadi naafiye ah marka cumuumnimo waay shayga marku haduu caam noqdo eh, waxa weeyaan xaalo waa ka imaan kartaa nakiradii waa lagu bilaabo karaa dayib aw itakhiirna waxaa ka mid e eh, limayata muuxishan dalalu yaluuxu kaanahu khilalu limayata waxay leedahay muuxishan xaal u mid cidlaynayo dalalun bay leedahay raad tusid dalal waxaa la yidhahdaa guryaha markii inta laga guuro haddee guryahan hadda waa oo salahan dhisan caalamka lagama aqoonine waxaa weyaan waagaas waxaa weyaan aqale iyo waxbaa la dhisa jiray marka cidda ay ka guurto marka oodi iyo waxyaalihii maxaan ku irahdaa macno aan laheynay meesha kaga tageen iyo dhulkii la qodqoday iyo calaamooyinkaasa dalal la yidhaahda marka wuxuu leeyahay ninkan shaacirka ah, limayata waxay leedahay dalalun raad oo ayada tusinaya meesha inay joogi jirta muuxishan xaal uu yahay mid cabsis gelinay meesha markii laga guuro qofkii yimaado wuxuu dareema cabsi meel la deganaa jiro dad joogi jireen hal maalin haddii intuu dagaal ku dhaca lagu kala cararo dadka waxay yidhaahdaan dabeeshi isku dhacayso haddaa tagta cabsida ku gelaysa wax la koobi kara ma ah sababtana waxaa weeyaan caadat eh, albuyuut almahjuura sidaas ah marka muuxishanti waa xaal saaxib اlxaal waa dalal oo nakiro ah maca daalika xaalaa waa xaalaa ka timi sababta waxaa waaye taqadumu اlxaali calayhi hadda fiiri nakirada waxaan dhihi jirnay laguma bilaabo karo rajulun fi daari lama dhihi karo laakiin khabarka hadduu ka hormaro fi daari rajulun la yirahdo waa lagu bilaabo karaa sidaas oo kale min musawiqaati kowni اlxaali nakira an tataqadama alxaalu calayha waana yar tahay marka limayata waxay leedahay waa jaari majruur khabar muqadama dalano mubtada muahar a weeyaan musanifka marka haddana ku faahfaahina wuxuu leeyahay ay shardu saaxibi alxaali waxa weeyaan waaxidu min umuuri arbacatin min umuurin arbacatin afar umuur midkood yaa saaxibulxaalka u shardi alawalu atacriifu waay ka qowlihi tacaala khusha can absaaruhum yakhrujuuna fakhusha canti xaalu min adamiiri fii qowlihi tacaala yakhrujuuna wاdamiiru acrafu lmacaarifi ay bacda asmaaءi اllahi tacaala athaani midka labaad atakhsiisu waay ka qowlihi tacaala fi arbacati ayaamin sawaaءa lisaa'iliin fasawaaء nti xaalun weyaan fasawaaءa nti xaalun weyaan min arbaca wa hiya wa in kaanat nakiratan haba ahaatee walaakinaha mukhasasat biاlidaafa idaafadii baa lagu khaas yeelay ilaa ayaami loo idaafeey macnaha nakirada haddii la idaafeeyo haddii ama la sifeeyo nakiradii way ka soo dhowaanaysaa macrifaday u dhowaanay takhsiiska macnihi saas waay bimacnaa annaha qarubat ila almacrifa saas weeyaan hadda arbaca haddaan iraahdo keligeed iyo arbacata ayaam nakiranimo farqiga u dhexeeya arbaca afar afartaas eesh arbacata ayaam arbacata rijaal miya arbaca qaaraad miya esh arbaca min arbaca wa thaalithu midka saddexaad a tacmiimu weeyaan ka qowlihi tacaala wamaa ahlaknaa min qaryatin ilaa lahaa mundiruuna fa jumlatu lahaa mundiruun xaalu min qaryatin wa hiya nakiratu caamatu nakira caama waa liwuquuciha fi siyaaqi nafyi nafyiga siyaaqiisay dhacday waraabicu midka afaraadne ataakhiiru can ilxaali xaalka laga dib mariyo waa ka qowli shaaciri oo wuxuu iri limayata muuxishan talalu yaluuxu kaanahu khilalun limayata waxay leedahay gabadha la yidhaahda muuxishan xaaluu yahay mid cabsi gelinaya talalun mid oo oo macnaha eh, raad tusid ah oo meeshii sabadii ay ka guureen wixii ay kaga tageen oo tusinay dad meesha inay joogi jireen ha dalalka la yidhaahdo yaluuxu iftiimaayo kaanahu asigo waaba aho khilaalun seef ciise ah yacni meeshii markii ay ka guureen oy ka tageen yaa markaad dhex tigta cabsiyaa ku galayso wixii ay kaga tageenna waxaad moodaa seefaf meel yaalyaallo oo adiga in lagugu garaacaadba ka cabsanaysaa buu leeyahay cabsidii baa aada u siyaadayso fa muuxishantii xaalun weeyaan min dalalin laga xaaleeyo wa huwa dalalkiina nakiratun waay maxay u banaanaatay asoo nakir in laga xaaleeya walitaakhiirihi can ilxaali xaalkii xaalkiibuu kadib mariyey marka musanifka fiiri markii xaaladii uu ka hadlay si gaabanoo ugu hadlay bikhilaafi tamyiiz fa inahu tawasaca fiih waxa lagu yaqaanana tamyiiz iyo xaala marka laisbarbar dhigo xaalada axkaam badan laakiin haakada shanu lbasar shanu eh, eh, bashar yani wax adiga aad ihtimaam siinay musanifka laa tanqusu lmacluumaat waa baxru min buxuuri cilmi naxw oo wixiina waa uga sheegi karaa laakiin sidaasay la noqotay inta hadda looga baahan yahay xaaladii saasay noqoto xaalada axkaamteeda way badan tahay min xayth hal tataqadamu calaa caamilihi am tataakhar waa xugum sida raajixa ah haddii uu caamilulxaalka ou yahay ficil mutasarif ah waa banaan tahay inuu xaalka ay hormarto ko xaalada mar waxay timaadaa mufrad marna waxay timaadaa e, jumla haddaa tiraa jaaa zaydun yadxaku yadxaku maxay noqonaysaa yadxaku waxa weeyaan waa jumla oo ficil mudaarica oo xaal dhacday mar waxay noqotaa jumla ismiya lain akalahu dhibu wanaxnu cusbat walxaal naxnu cusbatun inaa idan la khaasiruun xaaladii marna muakid ay noqotaa marna muasisa musanifku waa ishaaray laakiin kama uusan hadlin kama uusan hadlin ayadoo dhamaan marka kale xaalada axkaamteeda waxaa kamid eh annahu yajuuzu xadfu caamiliha yakuunu waajiban wa axyaana yakuunu jaa-isan intaasoo dhan axkaamteed ay kamid tahay min min axkaami alxaal waxaa weeyaan ana alxaala taأtii mutacadida haddaad tiraa jaaa zaydun raakiban daaxikan mustabshiran kuli xaalay noqonaysa axkaamta xaalkay ka mid tahay mar saaxibulxaalka wuxuu noqon karaa isim jaamid ah oo bimacna alficli ximbaarsan oo ismu ishaara iyo leyta iyo wixii lamid ah kuli tilka alaxkaam daraba canhaa safxan musanifku wuu iska egagooye markaa waa iska dhaafa laakiin intii uu arkay inay cumdo u tahay iyo ishkaalaadkii jawhariga oo tarid calaa axkaam alxaal uu musanifka nooga hadlay raxmat ullaahi caleyh inta kale alfiyada iyo wamaa bacdaha bay noogu imaan doontaa in amad allahu fi acmaalina w sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi waaalihi wa saxbihi ajmaciin